madhabkee reer khuraasaan yaa waxay yidhaahdeen wayajuusu waxa bannaan an yaquulaa in ay yidhaahdaan cinda rukuubi daabba hadday daabad fuulayaan dameer iyo awr iyo wixii lamidka iyo dee gaarigiina uu soo gelayaa uune subxaana aladii sakhara lana haada wamaa kunaa lahu muqriniin waa dikrigii la akhriyayey marka gaadiid la fuulayo qur-aankana da inoogu sugan marka adigu maadaama ujeedadaadu ay tahay dikrigii gaadiid fuulka inaad gaadiid markaa korayso maaragtay dikrigii markaad gaadiid koraysa la akhriyayey un hadday kaa tahay dee waa caadiyo qur-aan akhris aanay kaa ahayn ilaahay baa xumaanka nasaha noo fududeeyey ee noo sakhiray gaadiidkani wamaa kunaa lahum kuwa awood ulana maanaan ahay wa cinda ducaa markii ay markaa ducaysanayaanna inay yidhaahdaan rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar ducooyinkii qur-aanka ku jiray inay ku ducaystaan qofkii isagoo janaabo qabo inuu ku ducaysto ama gabadhii xaa'idkaad inay ku ducaysato iyadana la diidi maayo laakiin intaasoo dhan waxaa u shuruud ah idaa lam yuqsad bihi اqur'aan haddaan quraan loo jeedin quraan akhris haddaan qofku u jeedin ee uu u jeedo rabbanaa hab lanaa min aswaajina waduriyaatina qurata acyunin wajcalnaa lilmuttaqiina imaaman rabbanaa aatina fi dunya xasanata wafi laakhirati xasanatan rabbanaa laa tusiq quluubana bacda id hadaytana iyo wixii lamidka rabbanaa inaa dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuna min alkhaasiriin waxaasoo dhami way furan yihin qaala imaam اxaramayn imaam اxaramayn wuxuu yidhi fain qaala aljunubu qofkii janaabaysnaa hadduu yidhaahdo bismi illaah hadduu yidhaahdo bismi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 albasri makxuul ashaami isaganaynu soo marnay baan jeclahay wa qabiisat bnu duayb isaguna waa nin markaa taabici ahaa saxaabada qaarkood la kulmay waraweynahu ayda can ibraahim annakhaci waxakaahu asxaabuna can abi xaniifa sidoo kale culammadii shaaficiyada qaarkood waxay ka sheegeen abu xaniifa inuu madhabkiisa yahay radia allaahu waana sidaasoo daa'imadii xanafiyada laftoodu way sheegeen alqira'a fi اlxamaam abu xaniife agtiisa inay karaahiye tahay qaala shacbiyu shacbi wuxuu yihi tukrahu qira'aة اlqur'aani fi ثalaaثati mawaadica saddex goobood markii la joogo qur-aanka in la akhriyo waa la karaahiyeystaa alxamaamaati meelihii xamaamyada ahaayee lagu meydhanayey ama kolley waa xawdad la samayn jiray oo qofku uu dhex gelayo oo maaragtay haddii ay maalan jirto dhaxan oo kale uu isku diirinayo biyo markaa diirana uu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 aalibulcilmigu waxyaalo badanoo mutuun inuu xifdiya u baahan yahay axaadiistii iyo mxuua manduumaadkii gabayadii markaa cilmiga ahaa ee xafidsanaa iyo kuwaa inuu markaa wakhtigaa uu socdo uu uga faa'iidaysto weeyaan ee inuu qofku iska aamusna aduun hadduu iska wato ama uu iskaba lugaynayo isagoo gidaarada uun daawanayo iska socdo oo moog runtii arintaasi waa qof aan qiimihii wakti u lahaa aan aada ula soconin waxaani waktigaagiibuu ka mid yahay marka dee culamadii islaamka marka la eegana siday ahaayeen iyo waktiga siay ugu dadaali jireen waa cajaa'iba buu ahaa marka haddaba la karaahiyeysan maayo qofkii qur-aankii inuu uga faa'iidaysto wakhtigaasi haddii qalbigiisi uu soo jeedayo loo karaahiyeysan maayo haddii aanu qalbigiisii soo jeedayna waxyaalahaa kale ha buuxiyo oo waktigaasi yaanu markaa bilaash ku dhaafin kii luloonayay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka salaatuleilkii idhaha iska seexdo maxaa yeele waxaa laga yaaba qofkii ducaysay isagoo le inuu ishabaaro dee qur-aankiina uu jajabiyo markaa intuu iska seexdo markuu firfircooni dareemo markaa wuxuu salaaddii ha tukan oo qur-aankii akhriyo warawa bnu abi daawuud can abi dardaai radia allahu canhu saxaabiga abi dardaa hor inoo soo maraya waxa uu ka wariyey ibnu abi daawuud أنه كان يقرأ في الطريق أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه عويمر بن عامر إنه كو أخري جري قرآنك يسقو جدك الصعودة وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى تابعي قيمها لها خليفة ناها عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي العادل إنه أنه أذن فيها وكسو قوري يسنا إنه فصحي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 allahu akbar la yidhaahdo in acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim lagu bilaabo faatixada ka hor ayaa sunno ah calaa asaxi اlwajhayni laba weji oo culammadu ay ku leeyihiin kooda sixada badan ee xooga badani waa sidaasoo ducaa ulistiftaaxi ma laha janaazadu wajahtu wajhiya liladii fatara samaawaati akhrihi maysid laakiin markaad allahu akbar tiraahdo acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim bismi اllahi الraxmaan الraxiim saasaad markaa odhanaysaa hada wsala اllah waslm calى nabiyina mxamed wallahu aclam